nusuustu caddaysay filfadli xagga fadliga dhammaan noocyadiisa oo dhan ba wlmacruufi iyo wabadli lmacruuf iyo bixinta macruufka shayga la ydhahdo sharcigu shayga uu arko wax wanaagsan oo macruufa in la sameeyo oo dhan markaa fidintiisa macruufka wanaagsan samayntiisa iyo fidintiisa ma jiro ruuxu kasidiiq ay ka abi bakr asidiiq lamid a abubakr sidiq fadliga iyo macruufka kula mid a macruufka markaa ixsaanka la bixinaya wy od saban aljaahili cabd waxaa la odhan jiray cabdulkacbaa la odhan jiray nabiga cabdillahi maxay abubakr sidiiq cabdulkacba addoonkii kabcada la odhan jiray nabiga u bixiye alayh isalaatu wasalaam radia allahu canhu abu cabdillaahi buu bixiye naaniistiisina waxay noqotay bisidiiq ibnu qutayba ayaa wuxuu yihi laqabahu nabiyu sala allahu calayh waalih wasalam catiiqan nabigu wuxuu u bixiyey laqab naanays catiiq lianna lijamaali weji weji qurux badan buu lahaa waa abu bakar cabdillahi bn cusmaan bn caamir bal cisma taqaani taymiga nabiga caleyh isalaatu wasalaam markuu soo afirsadaa waxay ku kulmaan mura ibnu kacb ibnu uliy ibnu raali halkaa muray ay waa reer bani murays ku yihiin waana mid islaamay oo rasuulka rumeeyey ayuu ugu horeeyey xagga ahlulcilmiga qowlkooda ay u badan yihin buuli shaariku sidaa darteed mixjan baa waxa uu leeyahay wa sumita sidiiqa wa kullu muhaajirin siwaaka yusamaa bismihi kayra munkariin sabaqta ila alislaami wallahu shaahidun wa kunta jaliisan fi lcariishi lmushahari muxuu leeyahy mataqaana macnihiisa wuxuu leeyahy waxaa lagugu magacaabay sidiiq dhammaan raggii muhaajiriinta ah ee adiga kaa soo hadhay mid walba magaciisun baa loogu yeedhay cumarow umaanow caliyow iyadoon la inkirin arrintaa adigu waxaad u dheeraysay islaamka ilaahayna waa ka markhaati waxaanad ahayd midkii la fadhiyay rasuulka cariishka shaharka ah ee la shubheeyey la caamihii maalintii bede rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam cariish yar baa loo dhisay abubakar unbaa kula jiray sacadna kadinka ayuu rag hayso gaar buu ahaa saanay gaalada rasuulka ugu soo fakani halkaana gaar baad kula de godkiina waa kii gaar kula haddaba awalu man aamana caliyi qaal qaar baa odhanaya horta marka si rasmi oo xidhiira loo eh, mar buu islaamku ahaa rasuulka oo aanay laba ahayn khadiija ku laba noqotay musafadiisi nabi aley isalaatu wasalaam saddex yaa ku noqday cali bn abi daalib in yaroo sideejina matuujadu gacanta ku hayay wey afar yaa ku noqday waxaa ku noqday zayd ibnu xaaris oo mawlihii rasuulka xoreeyey ah hadda raggii waaweyne markay bilaabeen islaamkooda abubakar baa ku horreeyay marka markay culimadu jamcinayaan waxay idhaahdaan dumar haddii la yidhaahdo khadiija ugu horeysa rag haddii la yidhaahda abubakar baa ugu horeeya caruur haddii la yidhaahda sameeyey man aslam min arijaal abubakar nisbyan saa imka anu sheegnay isagoo sameeyey saana marka aqwaasha ugu fiican way jamcinaysaa bay yidhahdeen afdal saxaaba biijmaac ahlu waana markaasi ise shekh islaam ibnu taymiya uu fataawa misriya ku sheegay cali bn abi daalib naxwa halaatiin wajan sideetan weji baa looga werinayaa khayru haadihi lumma bacda nabiha abubakr oo cumar cali nimanka shiicada la ordayaan oy abubakar iyo cid walba ka horeysiinayaan ay belle leeyihiin waxa weeyaan waa labadii daaquud ee qoreysheed oo way ridoobeen ay u xanshubayaan oy cali bay boobeen oo fadliga isaga ka lahaa oo nebi maxamed ba xataa fadliga ka lahaa oo nebi maxamed waxaa la qaldamay nebinimada kula qaldamay jibriil waxaq ay shubayaan nimankani waa kafaro waxaa ku hadlaya waxa weyaan cali ibn abu daalib sida u qiray ilaa sideetan weji looga warinaya abubakar iyo cumar inuu yahay fadliga kuwa ummadda ugu horeeya shekh islaam ibn taymiya fataawihiisa ayaa uu ku sheegay waa kii u horeeya rasuulka dabadeed khilaafo gacanta ku qabta ummadda maamulkeeda khilaafadiisuna waxay ahayd laba sano afar bilood iyo iyo maxaan ku toban habeen afar bilood waxaan ku jiraa laba sano afar bilood iyo toban habeen waxaa loo dhintay isagoo saddex iyo lixdan jir ah waxaana aastay maydhay sawjadiisa asmaa binti cumays waxaana ku tukaday khaliifkii ka dambeeyey cumar khadaab isaga uu doortay markii uu dhibanayay sidaa darteed baa wuxuu yihi wabacdahu lfaaruqu min gayri iftiraac wa bacduhu cumaan wa bacdahu cuhmaanu fadlukilmiraac wa bacdahu bacda abibakr fadligiisa marka laga yimaado cidda fadliga ku xigta amiir almuuminiin cumar bn khadaab alfaaruq wey waa cumar alfaaruq rasuulkaa bixiya laqabkaa iyo naaneysta liannahu faraqa bayna alxaqi waalbaatil xaq iyo badbaadilkii uu saa kala dhambaray waa cumar ibn khadaab alqurashi alcadawiy abu xafs xafs ayaa la jiray abu xafs hamoodin nintiisa xafsa lagu guuyey xafsato bitaa taaniis baa la socotay laakiin xafsu ta male ashbaalka yare libaaxa ah baa la xafsu waxaa u bixiyey nebiga calayh isalaatu wasalaam kuunyadaa u kuuyey waa uu islaamay sanadii lixaad ayuu islaamay muslimiintu markay marayaan sagaal iyo soddon qowl wuxuu odhanayaa afartan markay maryam koobiyo afartan ku noqday raggii dumarkuna koobiyo tobanyahaa koobiyo toban usadada islaamka hal xaqa hal xaqa hal xalqada oo daarul arqam ino arqam bay ku xaraysnaayeen mudarisadaha inay ku dhuuman jireen oo walaaca safwa dhulta safa laydhaa ka dambeysa kaga dhuuman jireen mushrikiinta halkaasi uyimo ku islaamay qisadiisi way dheertay markaa casha oo bay naga cunaysa haddaynu ka sheekayne waxa weeyaan cumar bnu faaruu halkaasuu kusoo biiray maalintaasuu xaqi daahiray oo muslimiinta usoo baxeen banaanka oo ay xaramka ku tukadeen oo cumar soo islaamay cumar uu soo islaamay markaas dahara islaamu bacda dalika bimaka oo baycada ayaa loola ballankii lagula galay khilaafada maalintuu abubakar dhintay sideeq yowma thulutha bay ahayd ay markaa sideed maxaan ku dhahaa ka harsan yihin bisha jamaadul aakhir la idhaha saddex iyo tobankii marka ugu mid khilaafada amarkii ummadda hogaaminteeda ayuu ugu kacay ugu qumay sida ugu dhamaaska ugu dhamayska tiraba ugu dhamayska tirsan ee markaa ugu kaamirsan macnaha futuuxaad badan buu soo hooyey ayaamuu madaxda ahaa dowladdii ruum ee shaam ka jirtay ee waxa weya uu shaam uu ka kaxeeyey oo ka suuriyey dowladdii farisiinta majuuska ahayd tan eeraan bay hayday gebigeed iyadoo u tirtiray ciraaq oo dhan bu ku tirtiray iyo faris ilaa ay sidii ku burburto dib umay soo kicin kii u dambeeyey cusmaan baa dilay waktigii khaliifa hayso deedna waxaa cumarna markaa wareemay ninkii la odhan jiray abuluba almajuusiy isagoo u xanaaqsan qabiilkiisii majuusta ahaa lalaayay aada uu kusii cadhoway maalintii nahaawinta muslimiintu ay soo qabsadeen oo degmadiisii iyo meeshiisii ah waxaa weyaan maalintii caruurta yaryarayd ee addoomaha ah in lasoo qabatay dumarku ay siteen ayaa kulka intuu mid laabta ku qabto ayaa wuxuu odhanayaa kalani cumar kabadi cumar baa beerkayga cunay cumar baa beerkayga cunay cadaawadaasuu runtahay muqiira bnu shucba ayuu ahaa miyaa mawlo u ahaa ama addoon u ahaa wuu shaqayn jiray ninkan wuxuu sameeyey technology wuxuu ka gaadhay inuu sameeyo mashiinkan wax lagu ridqo waktigaa sameeyo mashiinkan wax lagu ridqo ayuu sameeyey siduu u samaynayay mashiinka dee waxa qabalkii hore awr baa wareejin jiray soo maaha isagoo wuxuu sameeyey marawaxad weyn oo midxii ka wareejisa markaasaa uu ashkatoodu u yihi iga dhin kharashkaad iga qaado maalintii wax iga dhin cumar buu ga ashkatooday markuu ka dhibi waayo cumar baa yidhi dee waxa aan maqlay waad bixin karaysaa waxaa lagugu qoray leanna nin farsamo sarreeyaad qor masaakiinta lama midtihiide mashiinkaad samayso mashiin hawlka wada ku shaqeeyo hawlka rabkaa markaasuu cumar lakabta uhi aniga mid maad ii samayn markaasuu haya waxaan kuu samay miday ahlu sharqi iyo ahlu qardi ay ku sheekaystaan baa kuu samayn buuri cumar nin il dheer buu hasoo maaha wuxuu ui uhadha u ihadiday wiil u ihanjabay wiil waxay ku sheekaysanayaan sharqi iyo qarbi wax ka sokeeya maaha dilka cumar soo midxin baa loo sameeyey maaha sheeka soconaysa wuu ihanjabayaa wiil laakiin cumar yani wuxu ninkii cadaaladda iyo salaamada markaa loogu yimiye dee muu ciqaabin oo jeeqriga ma odhan de ilaa uu ka dilayay subaxdii dambe isagoo salaada tukanaya ayay markaas la gaadhay wixii uu markaa cumar ka fahmay lagu xaqiiqowday marka maalin arbaca baa markaa la dilay cumar oo bishan dalxija ka hadhay markaasi maxaan ku idhahdaa saddex iyo labaatan maxaan ku idhahdaa sanadii saddex iyo labaatanaad afarna ay bisha dilxijo ka haranaysaa lix iyo labaatan saddex iyo labaatankii hijrada ah, uxud markaasi yomul axadna waa la aasay nebiguna wuxu hi alxamdu lilah markii lagu dhuftay ayuu bisooy cabdillahi bn cumar igu dhuftay su ninkii majuusiga ah su ilaahay baa mahadle aladi jacala maniyati biyadi rajul laa yadic lislaam ilaaha aan igu sababin naftayda adoon sheeganaya islaam midaan islaam ahayn mar hadduu dilay waa alxamdulilahi bu oon dhiiggayga ilahay ugeynin qof aan markaasi islaam aan ugeynin cumar radi allahu canhu afdal hadihi uma bacda abi bakr isagaa u fadl min gayri iftiraa buu yihi kadib wey iftiraa bay beenaaburadka waxaba yaraatee beenaaburada iyo kadib iyadana jira waa xaq haabit oo waadixa weeyaan qolaa dee iyagu wax wada khadaabiya la cumar baa ka fadli badan bay leedaha abubakar moogti kuwaas u jawaabay wabacdahu wa bacda amiir almuminiin fi lfadila amiir almuminiin cumar bn khadaab dabadiina waxaa fadliga ku xiga amiir almuminiin isna cuhmaan ibn cafaan alumawi oo u islaamay gacanta abubakar uu ku islaamay radi allahu canhuma labadii hijira xabasho iyo madiinana waa u hijrooday ruqaya binti rasuul buu guursaday way ka dhimatay oo la aasay maalintii bedel xanuunkeedana rasuulku u reebay rasuulku markii uu soo laabtay ee dhammaalkii bashaarada uu yimi ayaa xabaasheeda laga soo dareeray dabadeedna walaasheed oo markaa ka yareedo umu kulhuum la odhan jiray baadun cusmaan xigsiisan u siiyey iyana way ka dhibatay dunuureyn baa loo bixiyey waxaa khilaafada cumar dabadii qabtay bitifaaqi ahli shuura min asaxaaba shuuradii wacayno cumar hadlaa waxay shuura sidii hore wax loo dooranayay ka duwan waxaa hi cumarow dee bal cid cayin kaa dambaysa wuxuu haddaan ummadda cid u cayno abubakar baan ku dayanaya bula anuu soo saaray haddaan iskaga tagna dee nebi maxamed ummadda ka tegaysa baa cid u cayimin laakiin lixdii marka xaadirka ahaa ee casharatulbashariinka baaqiga ahaa halkaa joogay alu lixdaasaa fadhiisanaya ha soo saaraan waxay isku soo waafaqeen lixdii reer madiinada inay cuhmaan bin cafaan soo saaraan cali bn abi daalibna wuu u ogolaa oo baycadu la galay sida kuwii ka horreeyeyba baycaduu la geliyey cusmaan bin cafaanna baycadu la galay raayaadkiisna waa xambaari jiray xuduudan hortiisa ayaaba ku oofimaya xuduudan hortiisaaba ku oofiyay maalintii dambe waxaa soo weeraray niman dawaariin ahoo ku kacsanaa maamulkiisa waanu shahiiday sanadii shan iyo soddonaad daartiisa bisha dalxija isaga oo soona waxaa kusoo wararay asaafir naas dadka liito ummadda iyo andaashooda iska xaqiran ciraaq ka yimi shaam ka yimi masar ka yimi markii la yidhi hal hal buu difaacay uu diiday dhiig muslimiin aniga dartay dhiig muslim loo daadi maayo uu sabray uu sabray inuu xisaariyo in la dilo la gadoomiyo biyihii ceelkii uu weydiin loo diido wax walba uu sabray dabeedna kacab bin maalik saxaabigii la odhan jiray baa bardiiqdiisa wuxuu ka tegiyey gabayga fakafa yadayhi uma aqlaqa baabahu wa ayqada an allaha laysa biqaafili wa qaala liahli daari laa taqtuluuhum cafa allahu can kulli imri'in lam yuqaatil fakayfa ra-ayta allaha saba calayhim alcadaawata walbaqdaaa bacda tawaasul wakayfa ra-ayta alkhayra adbara bacdahu can innaasi idbaara riyaaxi ljawaafil wuxuu ihi markaa gacmihiisuu ka laabay inuu dagaal galo albaabkiisana wuu xidhay waxaan uu aqoonsaday oo u yaqiinsaday inaan arrinkan waxaa dhacaya ilaahay baafilka oo ka ahayne wuxuu isagu u muqadarayo eheldaarkiina wuxuu ku raggii yima soo gurmaday nimankaa ay soo weeraray hala dagaalamin oo hadlaynina ilaahayna ha saamaxo ha cafiyo addoon kasta oo aniga aanay difaaci nimankaana aan farsa alla ha cafiyo wuu daceeyey addoonka xaykaasabi amarkiisa raaca sidee ayaad markaasi u aragtaa buu ihi allah uu ku shubay ummaddii cadaawad iyo nacayb ay dhexdooda timaado intii ay ahaayeen kuwa wada xidhiirsan ayaa ilaahay cadaawadu soo tuuray saa u aragtaa wuri khayrka sida uga jeestay ummaddii islaamka isaga dabadi khayrkii dadkii uga jeestay sida dabiisha markaa dee xooga badan ay u jeesato oo kale yani maalintii cuhmaan la dilay dib baa isu muwaafaqay kama jira liiminahaada ummaddu way kala maqantay way iskhilaafsantay sidii maalinta cuhmaan loo dilay isu khilaaftay seeftii la lala dhex galay ee dhiiggeeda daadihiisa lagama rafcinin khilaafkii bilaabmayna lagama midoobo bacda maalintaa dambe cusmaan bin cafaan marka waafdal bacda alumma almaxamadiya bacda gohor cumar itifaaq ahli sunna fadruk ilmiraaq jadalka weeyaan miraabu ka tag ama shakiga xagga fadligiisa aad ka murabto cusmaan inuu martabada halkaa kaga jiro leanna cali radi allahu canhu kuwii la bayactamay khasawaadkii la gelayay dagaalada futuuxaadka xuduudda hortiisa ku oofinayay isagoo aqoonsan khilaaf khaliifkii ummadda cumar bin khadaab uha markaa cusmaan bin cafaan waxaa ujeeda waxa u ictiraafsanaa cali bin abi taalib walaysa fi lummati kuma sugna dib ugu noqo oo bitaxqiiqi marka la qaato shayga xaqiiqada saabika ee cad ee nusuusta caddaysay fi lfadli fadliga xaggiisa iyo walmacruufi bixinta macruufka iyo wanaagga iyo ixsaanka kasadiiqi umahayo waa id sadiiqi waa markaa umahayo wabacdahu cabubakr sidiiqna alfaaruq baa ku xiga cumar bin khadaab min gayri iftiraq iyadoo wax beenaya been abuuratoona anuu arrintaa ku jiri wabacdahu cumar dabadiina cusmaan ibnu cafaan fadlukilmara iskaga tagula markaa wax murtala wabacdu wabacdu wabacdu falfadlu xaqiiqan fasmac nadaami hada lilbadiini anzac lilbadiini lanzac mujadil abdaali maadi lcasmi mufarij alawjaali wa fi lxasmi wafi nadaa murdi lhudaa murdi lcidaa mujli sadaa yaa wayla man fiihi ictadaa wabacd bacdu waa kelmadan waa mabni bidam ayaa lagu mabniya lianna idaafada marka laga jara way oo wabacda cuhmaan bn cafaan baa meesha markaa federan markii la jiray daafadii macnaheedii baa meesha ah. waxa wey markaa la niyoonaya wa bacd bacda cuhmaan bn cafaan dabadi falfadlu fadliga aadka u sareeya shaamika ahi xaqiiqan marka filxaqiiqa la qabto arrinka aan shakiga lahayn hee fasmac dhegaysa nadaami nadaamka waa mandulmadayda duumadu waa urjuusadan gabaygan uu taxay gabaygan markaa u taxay nidaamka u sheegiyo waa manduumadi ismu mafcuul macnaa loo jeedaa manduumadan aan akriyey dhegaysa buu yihi haada midkan ee aan soo dhex dhexgeliyay weli markaa caqiidada ee shayga mufiidkana ah hee fadligaasi waa fadligaasi lilbadiiq ay lilimaami lhumaam imamkii markaa hogmaamka ahaa amir lmuminiin cali bn abi aalib ahaa albadin cadiim badni waasic badni waa sifo u lahaa maaha isagu ugama dhigayo laqabkan dhaleeceen waa sifo cali bn abi aalib lahaa xagga markaa miisaan caloosha ayuu lahaa rag markay rag baaxad weyn leeyihiin rag waa weyn leeyihiin saasoo kale markaas weyaan alanzac weliba ah gadaarta lahaa wey anzac bidaartu waliba xagga hore wey wejiga xaggan ka faydanta anzac macnaha waxa weyaan almunxasir shacra ra'sihi min fawqi iljabiin xaggan kore ee wejiga hore bidaartu inay timu dib u durkaan bidaartaasi galaasha oo kala ah baa la ydhahaa ninku markuu leeyahay alanzac sifadaasuu lahaa bidaartaana uu lahaa sifadaa kalena uu lahaa mujadil abdaal mujadil waa musre ninkii raggi geesiyaasha legdi jiray dhulka daadin jiray macnaa u dili jiray wey uley jiray sida markay isuga hor yimaadaan dhulkuu daadin jiray seefu madaxa kaga guli jiray mujadil weeyaan markaasi jadalow bay ka timid sida ugu sheegay fanjadala tajadala saracahu cala aljilaala sida ka saxaaba ciiduu dhigay wey caradusaa u gulay jilaalada waa carab soo maaragtid waa dhulka dhulkuu dhigay soo badbaqi jiray ragga geesiyaasha waa jabku badal abdaal waa wadar waaxidkeedu waa badal marka arajul shujaac baa la dhahdaa badalka ninka geesigaa ah baa la dhahdaa liannahu tabdul cindahu dimaa abraan raggaado filkiisa ahi dhiigoodu waa hadul hadday goobta yimaadaan badal macnaheedu halkaasa ka tegi waxaa hadul ka dhigay weya ama waxay soo gaadha naftiisa badal wuxuu ka dhigay wax iska buraya shaki ma laha cali bn abi daalib radi allahu canhu inuu ahaa markaa mid dilay qatala min alabdaali cidda dee waxaa la mubaarasa iskaga hor yimaadee ninkii soo geesiyo cadbeen de wuu quusiyey madaxuu ka dulqaaday raggii mee camruhu nuguuti mee ee carbe geesigii yahuuda mee ninkii la odhan jiray muxuu ahaa marxab ee dhaadanaya maalintii ya calim alkhayra baro anii marxabu shaaki silaaxi badalun mujarabu ninkii lahaa me ehfaanay aniga way taqaanaa khaybar lahaa geesi isnacay baan ahay hub seef oho markaas isxiilayna waan sitaabuuli ana aladii samadnii umii xaydaa kalaysi lgaabaati kariihi mandara aniga maxaad iga taqaanaa bul hooyaday libaaxday ii bixisay aarka shaash kale markuu ayda ku jiro ninkuu kasoo horbaxa jahor ku dhigay kaasaan hay buuli wuxuu ku riyoodaa layidhi libaax cunay marsi washarkay seeftii buu bartaan kaga qaaday af ilkuu kaga qabtay qababacdii waxay masalama ka maqlaysay xarunta dumarka xarunta dumarka yaa laacibal kurra kuwiina kubadda cayaarow raggaasa awogayaashiina waxay tiri qababacda ilkiisa ka baxaysay intaa harka sare fuqa hoosena hoosku uga tegay jasadku ku reebay fuqa sarena madaxii bay raacday waa la turay madaxii marka hay camar mudina saasoo kale uu gala madaxu ka dulqaada isaga siyaasad gudud loo bahal cajiiba wayaa adiga kumaa soo bixin inan kaaga adeerkaa qoreyshay rag iyo ilma adeerda in soo saara suaninku dilaan doonaya ama waxaaga yar baa geliya lagu xanaaqay su laakiin adiga keligiis ka kicin mana cid kala soo baxay adigo keligiis ka kicin suusi maqaar marku soo raacay kuwii kala socday sidaa markuu sii lahaa ma garanaysaa madaxuu kasii horreeyy magu joogin ali ibn abudaalib amaantan xaq buu leeyahay inuu yahay markaa raggii waaweyn inuu dhigdhigi jiray maadi lcasmi idilcasimati lmaadiya bay ka dhigantah mid go-aanka iyo casmintiisu ay ahayd mid xagga hore ah maadi lcasmi go-aankiisu xagga hore mufarij macnaa kii fayday wey alawjaal jamcu wajal khawfka iyo cabsida waxa cabsiya lahaa markay cabsiya u yimaadaan kii faydi jiray buu ahaa ee ilaahay sababtiisa markay raggu cabsadaan goobta uu joogo cali bn abi taalib cabsidii way iska tegi jirtay waafi lxasmi macnaha taam waafi waa taam xasmintiisa xadarka ayaa la yidhaahdaa iyo digtoonida iyo dabdi lumuur hubinta iyo koobidda arrimaha ayaa xasminta la ydhahdaa ninko aan la weyan marka macnaha xasmi waxa uu kala ahaa waafi nadaa manaa kaiir nadaa alixsaan sakaa karam nadaa waa bixinta cadiyada deeqsinimada waxaa weya annada soo ma aragti asalkii nadaa waxa lama taqaana baasha markaa kushucdo marka kushucdo ayaa la dhaha waxaana loo isticmaalaa sakaaga iyo karamka iyo deeqsinimada aada buu u badiyay xagga cadiyada mubdi alhudaa mubdi lhuda mudir wey bidaayada macnaha maraadka waxaa loo jeedaa culumta dadku aanay bilaash ku heli jirin ku heli karin ee qaamidka ee qarsoon ay markaa fahamka markaa aadka u qaaliga ah ayuu dadka siin jira dariiqa iftiiminaya hanuunka murdi alcidaa waa muhlik murdi waa muhlik alcidaa waa jamcu cadow cadow baa la jimciso mataqaan alcadow ayaa la jimciya cadowyaalka yuu halaagi jiray cadowyaalka waxaa la idhaha waa halaagi jiray cadow cadownimadana waxaa la dhahdaa didul weli wixii kasoo horjeeda welinimada iyo maxabada waa jamc baan kale markaa laa nadiira lahu aan lahayn nadiir lamida jamcan laba arag baa le mujlil sada mujli waa kii suulinayay musil kii suulinayay asada alcadash araad addama surmiga waxaa la dhaha surdiga waxaa la dhaha waa kii suulinayay dabka ka suulinayay alwalaad waxaa loo jeeda kashifu korom dhibaatooyinku markay imaadaan dee haraad ka daran tahay ayuu markaasi kaxayji u feydi jiray waa macnaha waa mubaarada ku yara jirta bay dhahdeen waxa weeyaan markaasi ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaa farajka ayuu gacantiisa ku keeni jiray dhibaatooyinka gacantiisa ilaahay ku sugi jiray ila waxaan isugu ma noqonayo waa nisbo si mutlaq ah lama odhanayo waxa uu qaadaya waa wax markaa kooban oo xadidan yaa weyle kelimadani waxay la mid tahay wayxa kelimadani wayxa hoog laakiin waa kelima cadaab baa la kelimadan yaa weyla waa hoogo hoogiyow iyo halaagiyow hadda waa lagu yeeday kaalay oo yaa iskalaad u imanaysaa man ay liman insaan mukalafa rag iyo dumar mid noqday insaanka mankaasoo fiihi amiirkii muuminiinta cali bn abi daalib ictadaa ku xadagudbay hooga ayaa yeelanayo imanaya liman axadka fiihi cali bn abi daalib he ictadaa ku xadgudbay ee xadkiisi markaa ku dhaafay quluwi laba qaybood oo qololena rawaafid qololena nawaasib ayaa calima min dalik ku xadgudubtay labadii qolo bay sheegaya marka qolada rawaafida la horta raafidoy maxaa tahay zayd bin cali taqaana ayaa asaar sheegteen inay u noqonayaan markaasu inaga kula halgamayno arrinkaba gacantaada soo urureyn laakiin waan ku itixaaminaa dhegeyso abubakar iyo cumar maxaad ka qabta waxa yuli waa wasiiray jaddii yani nebiyi sala llahu alay slam radi allahu canhu labadii sida awowi weeyaan bu waa nebi maxamed soo maaha haa oo radia allahu canhu ilaahay raallaha ka noqdo fafaduuhu marka way tuureen way inkileen marka waanay ka dhaqaaqeen cadowgiisiba dhowr bay dhaqaaqeen maalintaasaa layidhi raafidatu rafada waa wax markaa dee qofku kalmaskaga taweyn halkaasaa raafida lagaga dhejiye waxay jeceli lakin la odhaa shiicatu nabiy oo shiica lagu idhaado laguma oranayo raafidii baa lagu odhanaya leanna shiicada waxaa soo gelaya kuwa sokeeye sayidiyada la idhaado mugti kuwaasna dee magacan shiicada iskale amase kuwani shiica nebi iyo shiica alubin dhamaa xaqna umale raafidaa la idhahdaa waa xerkii uu soo ukay cabdillaahi bnu saba alyahuudiyi ee markii u horeysayba intuu yimi kuri anta huwa huwa guri ana ilahay baa tahay buuli caliyow ilaah baa tahay buuli isagoo koox wata war waxaad sheegaysa garan garabmayna ka joogmay kooxdii isagu soo yeedho sujuudba u dhacen ba waar maxaa dhacay ilaahay baa taba ku sujuudayda war waana saddex ishaan misiinaya ula digniin kasoo noqda wayse noqo waayo gudad buu qoday deedna wuxuu ka shaleexaabo anuu yeedha weli nimankii waana waxyaan ka noqon halkaasaan ku fidaya wuku guray marka godka ku guray falamaa ra-aytum amra amran karahan ajabtu naarii wa dacawtu kubra waakilaha markaan arkay arrin arrin arrin arrin dhaafo qaraweyn qaraweyn baan dadka ii shiday buuli umbur ninkii ii shaqayn jiray khaadimka ahaana aan u yeeday dabadna ku gumbaan umbro waa kii halkaa ku guray laakiin laciinkii malcuunka aha uu cararay mesha iyo malaayibu waa cararay iyo faris xaggaayo haddana wuxuu qabtay masar ku dhuntay goboladaasoo dhan buu maray wixiisi buu ishaacadiisii uu fidiyey ilaa markii dambe ka guulaystay ciidamadoodan aqdaartii islaamka shaam iyo masar iyo ciraaqba uu ka keenay inay cusmaanka saariyaan waa ay dilaan waktigaas markaa ku guulaystay qolada kale qoladaas way ku xadgudbeen cali bn abi daalib waa ilaah bay yidhaahdeen markaa bay sameeyeen qoladu qolana maxay sameeyeen jafaabkay ku sameeyeen o markay arkeen kuwan oo cali ibn abi daalib iyo aalibeydkiis xigsiinaya oo ilaahay ka dhigaya oo ku xadgudbaya ayaa dabeed iyaguna cadaawada mutureen naasibaa la nawaasibta waa naasiba naasibada waa maxay waxaway naasibat alcadaadi ahlibeyt cadaawadii u taagtay ahlibeytka rasulka loo timaado kuwa naasibada la yidhahdan xaqiis bay ku xadgudbeen iyaguna ka goofleen kuwanina waxay ku sameeyeen markaa caynka nimanka khawaarijta adi ka bilaabana markaa dilay cali ibn abi daalib marka raabix oo khulafaa raashidiin axad alcashara almashhuuri lahum biljanna tobankii jannada loogu bishaareeyey afartii khulafada kii u dambeeyey sihirigii nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam la xidhiiday inantii faadimo saharaan ee ahayd markaa axad asaabu ilal ayuu guursaday caruurna u dhashay ibn cabaas iyo keyrkii waxay leeyihin waa awal man aslam isagaa ugu horreeyay islaam shaki ma laha khadiijuba ka horeysay laakiin jamcintii waynu soo marnay khilaafadii baa baycada lala galay maalintii cusmaan bin cafaan la dilay isagana markaasi waxa weyaan shaniis markii waritay waan ognay cusmaan bin cafaan ibn muljim markii loodhan jiray khaarijiga khawaarijta kamid ahaa habeenku markaa ay tahay xad sagaal iyo tobanna ay tahay markaasi bisha ramadaan arba arbaciin sana arbaciin shan sanadood buu khilaaf ahaa iyo bilo ama shan sanadood buu khaliifo ahaa inankiisii xasan khilaafada lix bilood ba haysay ka dabadi sodonkii khilaafadii manhaajul muwaaka ku iibsaday deedna markii seefta la gaaday isagoo dadka islaamka tugsanayo masaajidkii kusoo kalahay dhaawacii buu ku dhintay xasan baa markaa meeday iyo xusein iyo cabdillaahi ibnu jacfar waanu ku tukaday xasan ibn caliy bidaali imaara kuufa lagu aaso ciraaqa waka marka amaan baa isaga loo tiriyay maxamedun maxamedun nebiya akhi wasiri isagaa tiriyay baa leyi وxmسة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن ابن أمي وبنت محمد سكن سكني وبنت محمد سكني وعرسي مصود اللحم وها بدمي واللحم وسبدها أحمدي wasibduhaa axmil innaaya minha faayukum lakum sahmun ka sahmi sabaqtukum ila lislaami duran qulaama maa balaqtu awaana xulmi hadal dheer weeyaan maxamed oo nebiga adiga wuxuu yahay walaalkay waxaanu yahay markaasi sihriga markaa gacalka u noqday waxaa weya dee cali bn abi daalib iyo rasuulka marka islaamnimada la wada ayay iswalaalsaday sihrina wuu u noqday intiisii lagu guursaday xamsu saydkii shuhadaa waa adeerkay jacfar waxa weeyaan alladii yumsi wayadxa wayadxa bula alladii yumsi wayadxa ninka galab iyo subaxba yatiiru maca almalaaika jannada dhexdeeda malaaigta la duulaya waxa weeyaan buuri ibnu ummi hooyadayna way dhashay wa bintu muxamedin waxa hooyadii baa dhashay hooyadii markaa kan habeen markaasi walaalo bintu maxamedna waa soknaha aan ku xasilayo hooygayga waana camugsadaydii buu yidhi laxankeeda iyo markaasi dhiiggayguba gawaanu isu taraloynamadii labadii inan ee rasuulka caleyh isalaatu wasalaam awowga u ahaa bay ii dhashay keebaa markaan saamigayga saami lamida helay buui islaamkaan idinka soo dheeray dhammaantii buui caleyh abi aalib anigoo yaroo gaarin buu yihi markaa qaangaar ayaan islaamka idiga soo gelgeeliyey mujastin boqod waa ciraaq uga xaqiiqo markaas marka wa xaqiiqa ali ibn abidaalib idinka horrey khadiijo marka laga reebo haddaba aynu dib ugu noqono wa bacdu cusmaan dabadi wuxuu ammaanta cali ibn abidaalib ugu dheeraaday labadaa qolay sheegnay buu jawaabayaa kuwiina ku xadgudbay ee ka dhigay ilaahow intaasoo fadaa-ilu leeyay darajo ilaahnimana xaqumale lagu gaari weyn kuwiinan inkistar xuquuqdiisa ogeed intaasoo fadaa-ilu leeyahy sababtaas ugu xeel dheera ila inti kaleba khulafada ku soo amaanay sooma ma isagu markaa aada u amaanay wa bacdu cismaan dabadi falfadlu fadliga sare xaqiiqan xaqiiqanimo marka la qabto aanaynan shaki lahayn fasmac nadaami nidaamkan iyo gabaygan aan tiriya haadaa ee kanana dhegayso si fiican u maqal fadliga waxaa iskale markaa lilbadiin ninkii markaasi caloosha markaasi xagga caloosha waxoogaha fidsanaa alansacu bidaarta xagga hore ku lahaa mujadil ilaqdaami geesiyaasha dhulka daadin jiray ee dhulka ugu tuuri jiray maadil casmi go-aankiisu xagga hore ahaa mufarij alawjaal cabsiyaha waxaa la yidhahdana ka faydi jiray markaad geesinimadiisa hadee faydaysa markuu geesiyaasha laayo kale eryo waafi aytaam alxasmi oo aan adag u laha oo aan taam ah oo buuxa iyo digtooy waafi nada sakhaada iyo deeqsinimadiisuna aad bay waafi macnaha u badnay murdi huda hanuunka ayuu laha idin jeeda asbaabta markaa hidaayada keenta murdi wuxuu ahaa kii halaaga alcidaa cadooyada mujli kii suuliya asada caaraadka waxaa la oo looga jeedo dhibkorkorbadaha iyo dhibkorbadaha iyo dhibaatooyinka yaa weylahood iyo halaagow kaalay waktigaagi waa kane yaad u imanaysaa iska yeelanaya hoogga man waa weyla man ay weyl yaa weylu liman buu jeedaa hooggaasuu kaalay kaasoo liman sugnaaday axad fiihi cali bn abi daalib ictadaar xadgudbay faxubuhu ka xubbihim xatman wajab waman tacaddaa aw qalaa faqad kadab faxubhu wa xuba amiir muminiin cali bn abi taalib la jeclaado ka xubihim ay ka xubi alkhulafaa araashidiin wuxuu lamid yahay sida khulafadaa kale ka horreeyay loo jeclaanayo xatman waa arrin go-ano wajab waajibay yuu ku waajibaya inay jeclaadaan calaa jamiici lumma biitifaaqi aima ummadooda inay jeclaato siday aimada diintu dhammaantood isku waafaqsan yihiin waman axadka tacaddaa xadgudba xaggee fii xubbi cali cali maxabadiisa iyo xubbigiisa ku xadgudba ee quluub iyo xadgudub ku sameeya ee yidhaahdo isagaa maamulka iskale waxaan axyaade nool dhibiyo dheef buu leeyahay amaba yidhaahdo markaa fadligii khulafaa raashidiin ma siinayno male oo tartiibtii khilaafada iyo fadligooda ka saara aw qalaa taas ugu tilmaamay waa u cadooda weya abqa aw ama qalaa abqada u cadhooda ayo waa waaxid kamid a ah khulafaa raashidiin ku cadhooda faqad kadab been buu ku hadlay labadaa arrimood mid kamida ah qofkii sameeya been ayuu ku dhacay waa laba khisladood oo midna tahay ifraaq oo xadgudub baa leedahay khulafaa raashidiinta inta lagu xadgudbo xuduuddoodii kor looga qaado waxaana xaq u lahayn la siiyo iyo tafriiq oo gaboodfal ah oo waxaana xaq u lahayn fadalkii waajibay laga markaasi gabo oo laga kaabiyo xaqoodii oo loo cacoodo oo lala coloodo radia allahu tacaala canhum ajmaciin ahlu sunna waljamaaca faa'iidadan waxay noo tilmaamaysaa macalka uu kelayo ahlu sunna waljamaaca waxay dhex yihiin fii asxaabi rasuuli llaahi sala allah alay slam saxaabada rasuulka ayay markaa laga hadlayo kaalintooda dhexdhexaadkan isugu sulayn leanna raafidada iyo khawaarijta ayaa dhexeeya kuwa raafidadu way xadgudbeenoo dhinaca alubeydka maxabadiisa intay ku xadgudbeen iyo oh, oh, in yaroo koox yaroo kamida saxaabada oo hadday badiyaan badiyaan badiyaan dhowr iyo toban ay gaadhsiiyaan intaasay maxabadooda ku xadgudbeen waa abubeydkii iyo koox yaroo saxaabada ka mid ah oo waxa ay sheeganayaan saxaabada intii kale waa ridoobeen waxaa ugu horeeyay leeyihi labada daaquun iyo abubakar iyo cumar labadaasay ujeeda kuwaasi halkaasay mareen kuwa kale waa khawaarijtu cagsiga qolada weeyaan waxay leeyihin cali ibn abi daalib kafir macaawiya kafir waxaa kaloo kaafira bay idhahdeen mid kasta oo aan dariiqadooda raacin eegmayso khawaarijtu maxaa calaamadu ah kuwaasna bay soo gaalaysiiyeen cid kastoo dariiqadooda raacinna waa gaalo ayay yidhahdeen marka cid kastoo iyaga dariiqadooda raacin gaalo mar hadday noqoto in midkooday banaysteen ilaahay u naxariisto amiir almuminiin cali bn abi daalib wuxuu ihi yahli kufiya rajulaani aniga labay ku halaagsamaya buri laba mufrid fii xubbi wa mufrid fii baqdi midoo badsadoo ku xadgudbay maxabadayda iyo midoo aada u talax tegay xagga nacaybkayga guud labadaas aniga ku halaagsamaya buri cali bn ibn abi caasim baa sanad xasana ku riwaayad kale waxay tilmaamaysaa sanad saxiixa shardiga bukhaari muslim xadiiska kusoo saaraa lagu werieyey liyuxibnii qowm xataa yadkulu nnaar fiya walayubdudnii qowm xataa yadkulu nnaar fii bukdi wuxuu ihi dad baa i jeclaanaya islaam sheeganaya ilaa jacaylkayga buu ihi naarta ku gala dad baa i nabcaanaya ilaa nacaylkayga naarta ku gala bui calay bn abi daali waa asuna libn abi caasim taxqiiq albani ee taxqiijiyey faxubum cali bn abdalla xubbigiisu ka xubbihi waa la mid xubbiga khulafada xatman waajiban waa arrin go-an oo waajibay oo la qadciyey oo ummaddu isu waafaqday a'imadii inay ummaddu jeclaadaan khulafada afarta ah waman tacaddaa qofkii xadgudba ee cali bn abi daalib xadkiisa dhaafiya aw qala ama u cadhooday xuquuqdiisa ka gaboodfalaa faqad kadaba been hadlay wa bacdu faal afdalu faahlu badrin uma ahlu shajara wa bacdu bacda alkhulafaa araashidiin khulafadii raashidiinta dabadood he falafdalu waxaa markaasi afdaliyadda la siinayaa marka la yidhaahdo saxaabada intii khulafada ka soo hadhay dabadood baaqi alcashara baaqi alcashara tobankii intoodii ka khulafaa raashidiin soo dhiganay ramadaanaha lixda baaqiyatu macsharana haddii ilaahay inagu simo fi hada shahri aramadaan alqaadim daynu noole ilahay shaafa iyo caafiyad oo ina siiyo iyo xurriyad waan weydiisanay lixda waan dhiganay insha allah abada lixda khulafaa raashidiintaba siiradooda xidhiira ayaan dhiganayna insha allah iyo wixii kale ilaahay inagu arsaaqo ku duceeya in ilaahay suuro geliyo biidn illaahi tabaaraka watacaala dee insha allah mukasafo ayaan dhigi doonaa allana waxaan ka baryaynaa ilahay inuu suuro geliyo baa la sheeg sheegayaa ilahay waxaasoo dhan ba inaga bariyo ana inaga isbuucani inaga isdabdabrayni baaqi lcashara falafdal waxaa afdal marka laga reebo saxaabada khulafadii baqiyat lcashara tobankii casharata mushriinka waa almashhuudi lahum biljanati jannada loogu markhaati kace rasuulku almubashiriina biljanna sida uu tirmidi warinaya cabdillaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf xadiidka markaa ibnu maaja uu soo saaray saciid ibnu sayd nabiga calayh isalaatu wasalaam baa wuxuu yidhi abu bakrin fi ljanna wacumaru fi ljanna wacuhmaanu fi ljanna wacaliyun fi ljanna wadalxun fi ljanna wadalxatu fi ljanna wazubayru fi ljanna wacabdiraxmaan ibnu cawfin fi ljanna وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن سيد في الجنة وأبو عبيدة بن جراح في الجنة مركليو طبعا رسولك جملة شيء إن جنة لو مشاري كو جنة لو مشاري طبعا كما لكن لا نوري لا توي قاريا كو كلام يلا كلام لو شيء شيء متفرقة لكن طبعا وضع سعودة حداد نقشه ومركلي رسولك waa afarta khulafada iyo lixda kale markaasi waa toban markaasi jannada lagu bishaareeyey tobankaa ehm, abu maxamed dalxa ibn cubaydillah alqurashi taymi wey mar hore uu gacanta abubakar ku islaamay waa khudladii shantii ugu horreysay ee abubakar gacanta ku islaamta mashaahidii dagaalka o dhan beder iyo meel walbana uu xaadirey nabiga alayh isalaatu wasalaam ehm, isaga iyabu markaasi dagaalkii beder may raacin oo isagii saciid musayid bilo or soo ilaalaya ah safarkii abu sufyaan ilaaladay ku maqlayan misuu dagaal ku dhacay iyagoo raad buraya safarkii raadinayo balsahaminaya way soo laabteen markaasi ba markii uu dhacday dagaalkii beder nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu la sugnaaday maalintii dagaalkii wuxuu isagoo rasuulka difaacaya un kaaga dhaqaaqay gacmihiisiibuu ku ilaaliyo sifa ugu dhigay ilaa faraheediiba go-een gacantiina shalab noqotay maalinta waxaa la dhaawacay hee afartan maxaan jeedaa labaatan iyo afar dhaawac seef iyo war iyo leeb iyo wax walba ayaa ku dhacay isagoo ka noolo ka kacay rasuulkiina difaacay jannadiina waajibsaday rasuulku maanta wuri jannadu waa ubaashoogtay si gaara ah weyy dalxatu khayr buu rasuulku bixiyey waxaa la bedelay maalintii waqacat ljabal caaisha iyo subayr bn cawan dalxa dhinaca iyo cali bn abdal iska soo horjeeday cali ibn abi ay markaa lahayn dhiiggii cusmaan aan raadino ayay maalintaasaa la dilay dalxa goobtaa waqacda jamal waqat aljamal macruufka taawrkii ku caaisho lagu magac daray markaa waxay jamaad alaakhir oo ay toban ka hadhay shan iyo toban ay ka hadhay ay toban ka hadhay maalin khamiisa oy markaa tahay markaasi labaatan bisho sanadana ay tahay markaasi sanadii lix iyo soddonaad kaalkana waa cabdilaahi abu cabdillahi zubayr ibn cawaam lqurash alsti isaguna weeyaan hooyadii waa safiya binti cabdilmutalib nabiga idadii hore u islaamay gacanta abubakar ragga ku islaamay buu ka kamidii labadii hijiraba uu galay xabasho iyo madiinaba mashaahid oo dhana wuu xaadiray kii u horreeyay seef galka ka saara fii sabiililahi buu noqday u sugnaaday maalintii uxud rasuulka kama aga dhaqaaqin waxaana la dilay markaasi raggii sugnaaday soo gaadhay labada nin kusoo gaadhay markay ku hadheen sacd ibn awqaas iyo dalxa waxaa la dilay waqacatuljamalkaas isna lagu dilay isagoo dagaalkii ka baxo meel cidlaa jooga isla sanadkaas waqcatuljamal ay dhacday waxaanu markaa ka saddexday abu abu abu isxaaq waa sacad ibnu abi waqaas oo abu waqaas magaciisa malik baa la dhahdaa sacad ibnu malik weeyaan alqurashi waa reer sohri nabiga abtiyaashii wey mar horu islaamay gacanta abubakar isna ku islaamay waxaan ahaa bui markaa kuntu thalian fi lislaam kii saddexaad ee islaamka wa ana awalu man rama bisahmi fii sabiilillah kii horeeyey ayuu noqday ee leeg fii sabiilillahi u rida kii horeeyey bi ilahay dadkii u daadiyana wuu noqday mashaahiddii o dhan rasuulka la joogay waxaanuu dhintay caqiiq meesha madiine u dhow dadkii xabul fitanka ahaa ka fadhiistay bu ahaa isagu aan raacin meel madiina u dhow caqiiq lahaa buu ku dhintay waxa loo qaaday markaasi madiine halkaa masaajidka rasuulka lagu tukaday marwaan ibnu amiir amiirulmumin waktigaa ah waxaan ujeedaa amiirkii madiine ah ayaa ku tukaday haweenkii rasuulkana waa cashi waa waa ku tukaday mucaawiya ku tukadayna waa la yidhi waxaa lagu aasay baqiic ayaa lagu aasay waa shan iyo kontonkii hijrada waxaana la leeyihi maya sabca hamsiin toddobiya kontonkii bay ahayd ka afraadna waa abulacwar waa saciid ibnu saciid ibnu camar ibnu nufal ibnu nufayl baan ujeedaa ibnu camar ibnu nufayl wey dulka ahaa mar horu islaamay oo mashaahiddii dagaaladii rasuulku la xaadiray aan beder ahayn waa kuyu baxay isagu ilaalada waanu dhintay caqiiq buu ku dhintay sidoo kale madiine ayaa isagana markaasi loo soo rabay isagaana marka halkaas la waasay sanadii koob iyo kontonaad labiiy kontonna waa la yimi kashanaadna waxa weeyaan abu maxamed cabdiraxmaan ibn cawf alqurashid waa suhri isaguna nabiga abtiyaashi buu ahaa mar horu islaamay isna gacanta abubakar buu ku islaamay gacanta abubakar ku islaamay isna cabdiraxmaan ibn cawf waanu hijrooday labadii hijro mashaahidii dagaalka rasuulkana wuu la wada xaadiray maalintii uxuudna raggii sugnaad uu kamid yahay nabiga calayh isalaatu wasalaam baa salaad ku daba rasuulku mee ku soo aasumu dafii cabdiraxmaan soo rasuulku qaybka soo gaaray qaybna uu gaal dhamaystay waxaanu dhintay markaa laba iyo soddonkii baqiic baana lagu aasay ka waxa weyaan amiin lumma ummadda kii amiinka u rasuulka amiin lumma likulli umma amiin bay leedahay amiinkeedu waa abu cubayd ibn caamir ibn cabdillahi ibn jarax alqurashiy alfihriy taacunkii camwaas shaam buu ka telinay aslama maca cusmaan ibn madcuun shaam buu markaa ka telinayay cismaan bin cafaan cismaan bnu madcuun ayay mar wada islaameen dabeedna abdulxabash u hijrooday hijradii labaad u hijrooday dagaaladii dhan ka qayb qaatay maalintii uxidna rasuulka aleyh isalaatu wasalaam uu la sugnaaday dagaalkii oomuu cararin oo ninkii labada birood halkaa ka galeen rasuulka ilkihiisa kaga soo saaray dabeedna labada dhoole hoose ama labada foole hoosea labadu ay ka dhaceen ee layihi nin ahtamahoo ilkaha hoose ka dhaceen ama ilkaha hore ka dhaceen kii u qurax badnaabu ahaa af ilkihii ka maqan yi kiisaa ugu qurax badnaabaa dacwan cabaas uu ku dhintay urdun meesha la dhahda uu joogo ku dhintay meesha maanta urdi la dhahdo sideed tobankii hijirada ayay ahayd waxa uu sheegaya markaa inta dambe fa ahlu bederin ayaa haddana ku xiga dadkii markaa dagaalkii beder soo xaadiray ayaa ku xiga uma ahlu shajara mid waxa weyaan geedii uma ahlu beycati taxta shajara shajaradii xudaybiya markii rasuulku kaliga horjoogsaday maka inuu galo kun iyo afartii boqol beecada kula galay ayaa ku xiga fadliga badan uxud ayay ka fadli badan baa laleeya radixaadle laakiin waktiga aynagu dhacay sharaxa intaa dib baynu u dhigan doonaa insha allah tabaaraka watacaala wabilahi tacaala tawfiiq subxaanaka allah wabixamdi la ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk